والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار intaa kadib sidaa horeba loo xusay kelmadda aynu qaadanayno ama aynu wax ka odhanaynaa waa mowduuca sa'al waa cudurada ku dhaca qofka bani aadamka ah ruuxdiisa iyo naftiisa mid ka mid a ah. wadcigan oo kale iyo bay-adan iyo goobtan aynu joogno inaynu iska waanino aad baynu ugu baahannahay waa daal kaga dhacaya qofka diintii daacada marka inuu dareensan yahay waxay keenaysaa inuu dawada baadi doono haddaanu dareensanayna waxay keenaysaa inuu sii daadegada idan qadiyad aada u muhiima weeye marka sidaynu hadli doonaa waxa weeye insha allahu tacaala cudurkaa isaga ahi ma dhici karaa iyo inaynu shaybaar ku samayno oo aynu ogaano asbaabta keena kadibna daawada raacino insha allah marka u horeysa arrimahan dhowrka ah baa muujinaya qofka inuu ku dhici karayo daal dhinaca daacad iyo diinta ah inuu ku dhici karayo qofka iyo ummadaba arrimahan soo socdaa muujinaya ta koobaad jamiicu alkhalq mucaraduuna lilkhada siwaa man casamahu allah dadkao dhammi waxay u taagan yihiin gef ayay ku dhici karaa ilaa rususha ilaahay uu ilaaliyey mooyaane nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kullu bna aadama khaaa wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun ilmo bani aadam oo dham way gafayaan wuu iswada raaciye nebigu dadka gafana waxaa u fiican kuwa ilaahay u toobad keenaya subxaana wa tacaala kulu bnu aadama khaa wa khayru lkhaaaina marka kolleyba waad gafaysa waxa qofka daalka ku keenayaana sida sheekhii iga horreeya uu ka warramayay waa macsiyada iyo kha gafaafka iyo dunuubta uu ku dhacaya qofka marka taasi waa mid qur-aanka kariimka haddii aada akhrido waxa ilaahay uu xusaa dunuubta aayado badan baa markaa wuxuu raacinaya ilaa man taaba ilaa man taaba qofka toobadkeena mooyaane qofka toobadkeena mooyaane marka gefkii wuu dhacaya inta dembi dhacayana daalkaasi wuu imanaya sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay in xikmad ilaahay meesha taallo oo dadkanuu adduunyada keenay inay dembaabaan oo u dembi dhaafaaba xikmada la-ayd habka khalqiga loo abuuray markaasaa intuu dhaartaybaa wuxuu hi waladii nafsi biyadi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay haddii aydaan dembaabaynin oo aydaan dembi ku dhacayn intuu ilaahay meesha idinka saaraa buu keeni lahaa qaar dembaaba oo u dhaafa dembiga ilaa waa khafaar tawaab marka ismigiisani wuxuu ku tacalluqu ku xidhiidhaabaa loo baahan yahay oo lagama maarmaana arinta labaade keenaysa ama aynu ku sugayno inuu qofku daali karaa waxa weeye alqalbu mucarad lilintikaas qalbiga qofka bani aadamka ahi dee wuu leexleexanayaa qalbigan qofka hagaya ee jahaynaya si qura ma ahaade wuu leexleexdaa sidaa daraaddeed baa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u badnayd yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta ku sug buu odhanayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkii ilaahay qalbigiisa waxaadhee samsamka lagu maydhay intuu malaa'igta u soo diray ayaa ilaahay baryaya inuu qalbigiisa diinta ku sugo bal qofkeennan caadigaa qalbigiisa ka war bal dadkeenna halkan ku nool qalbigooda ka war markaa caaisha radia allaahu canha waxay leedahay ducadan aad baad u badisaa aad ilaahay baryaysa inuu qalbigaaga diinta ku sugo wuu sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau hi alquluub bayna usbacayni min asaabic araxmaani yuqalibuhaa kayfa yashaa qulubta addoomuhu waxay udhaxaysaa laba faroodoo faraha ilaahay ka mid a ah. waa faro isaguunu qalmo kuweena la mid ahay dhinacuu doono u rogaa dhinacuu doono ayuu u rogaa riwaayo kale waxayd ama xadiid kale wuxuu ahaa qofka bani aadamkaa qalbigiisu wuu iska rogrogid badan yahay karka dheriga dherigu adiga arkay oo markuu karayo dee saasu u walaaqmaa markaa qalbiga qofka bani aadamkaa iyo maskaxdiisu kaa way ka badan tahay xagga isrogroga buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam adiga arko inta yaraad halkaa fadhida maxaa maskaxdaada maraya hirar iyo mawjado haddii marka halkaa aada marto wax kaaga soo boodaan mar qura ayaa ilbiriqsi keliya maskaxdaadu intee oo fikirsaa u maraya maxaggan aad u boodaa maxaggan ma horay wuxuba waa isla ishaa biriqdeeda marka nebigu saasuu ku sababeeyey calayhi salaatu wasalaam arintaasina waa arrin labaadoo daliilu ah qalbigan qofkan bani aadamka inuu daalkaa dhinaca diinta ku iman karo arinta saddexaad ee aynu ku sugayno inuu qofka daalku ku iman karaa waxa weeye cinda ahli sunna alimaanu yaziidu wayanqus ahlu sunna waljamaaca agtooda waa firqada saalixa ee suuban ama toosan waxaa sugan inuu iimaanku kordho naaqusana macnaheedu waxa weeye qofkii marka iimaankiisuu naaquso u daalay daal baa yimi marka uu iimaankiisu siyaadana waxa dhacday inuu karu kacay oo quwaystay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim ilaahay baa wuxuu tilmaamay muminiintu inay iimaankooda mid kale ku kororsanayaan inama almuminuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun aayadaha ilaahay baa iimaanka u ziyaadiya markaa maadaama iimaankii uu siyaadi karo naaqusina karo daalka iyo hoosudhacas wuu ku iman karaa midda afraadaynu ku muujinayno qofka bani aadamkaa ah inuu daalku ku iman karaa waxa weeye dee qofku laa yakuunu calaa darajati cala darajati alculya daa'iman halka u sarraysa marnaba ma noqon karo qofku mid ku taagan oo ku adag nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda ula hadlaya wuxuu leeyahy qaaribuu wasadiduu dhodhoweeye oo toosnaada macnaheedu waa maxay ma dhammaystirnaan kartaan wey kolba qofku jidkan uu hayo ilaahay xaggiisa u sii hayo kolla dhinacan uga dhacaya kolla dhinacan uga dhacaya waa dawaafic iyo nawaasic iyo caqabaad jidkan aynu jannada usii marayno ilaahay raalli noqoshiisa ku gaadhayno waxa uu leeyahay waxyaabo dawaafic ahoo shaydaanka xaggiisa ka imanay hore kuu riixaya ku turuntureynaya waxa uu leeyahay waxyaabo nawaasica ah oo hareeraha kaaga dhufanaya adigoo wadadaa iska haya lagu dayn maayo xaggan baa lagu dhufanaya xaggan baa lagu dhufanaya waxa uu leeyahay caqabaat falaqtaxama alcaqaba dhagxaan iyo kurtimo aanad mari karayno mararka qaarkood lagu hordhigayaa jira sidii isbaarad oo kale idan waa kaa nebigule dhodhoweeya qaaribuu wasadiduu iskuna daya inaad toosnaataan waxaa inoo muujinaya xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa qisatu xandala saxaabigii xandala la odhanayay ee markii uu nebiga u soo cawday yidhi naafaqa xandala isagaa issheegaya ninkii xandala la odhan jiray wuu munaafiqoobay buuli macnaha ninkani wuxuu dareemay hoosu dhac mararka qaarkood ku yimaada iyo daal markaasaa wuxuu ihi xandala wuu munaafiqoobay markuu nebigu weydiiyeyna wuxuu tilmaamay markuu nebiga ag joogo iyo markuu reerkiisa joogo inuu kala duwan yahay oo laba shakhsiyadood uu kala noqdo markuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xadradiisa qaaligaa ah joogo qima meel sar u taagan yahay waxiina yucaafisu alwlaada walaswaaja yataghayar markuu laakiin ehenka iyo ubadka iyo oorida iyo adduunkiisa dhex galo wuu isbedelaa markaasi daal buu dareenay xaaladda iyadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka sidaa marar badan wacdiga ku maqasheen waxa uu tilmaamay inay wanaagsanaan lahayd qofku xaaladan oo kale inuu ku jiro khayrka badan oo sidaa uu masaajidka ku joogo inuu mar walba noqdaa way u fiicnaan lahayd malaa'igta ilaahayna way kusoo dhowaan lahayd laakiin ma karaya qofkii sidaa ah. darajadaa u sarreeya kuma hayn kara nafta saaca wa saaca waa kii nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam cid walba in xaqeeda la siiyo saacaddeeda la siiyo afartaa arrimood waxaynu ku muujinaynaa ama ku sugaynaa inuu futuurkan iyo daalkan inagu iman karo wadaad iyo waran rag iyo dumar madax iyo racyad mid kastaba ha hado qofka bani aadamkaahi mar haddii aana rusushii ilaahay ahayn inuu qofka daalkaasi ku iman karo markaynu intaa ka soo gudubno waxaa laga maarmaanaa cudurkani inuu ku hayo iyo in kale inaynu shaybaar ku samayno dhakhtarku waxaa la ogsoon yahay had iyo jeer qofku marka uu soo cawdo kolkiiba dawo uma qoro waxa hayana horey iskagama qanciyo laakiin wuxuu u diraa laabka si loo tashkhiisu daai qabla dawaa in cudurka horta la muujiyo oo la helo wuxuu yahay kadib baa loo qori karaa markaa daawada marka qof walo innaga inaga midihi qodobadan soo socduu naftiisa ku eegaya dee waxyaabahan soo socda mid ka mida ah aynu isku aragno macnaheedu waxa weeye ana hunaaka futuuran in daal jiro wey arrimahaadaad naftaada ku shaybaadhaysaa ku eegaysaa qofka bani aadamkii been isuma sheego haddii uu doonayo inuu isagu run isu sheego haah uu isku qancin karaya arrimaha waxa u horeeya qaswatulqalb qofku inuu qalbigiisa dareemo inaanu sidii hore ahayn xagga qoyaanka oo qalbigu diinta ilaahaybuu ku qoyaa daacadu ku qoyaa xusuusta ilaahaybuu ku qoyaa markaa kolkaad qalbigaaga garan weydo eed sidii hore ku garan weydo waa inaad ogaataa in daal jiro qalbigaasu ilaahay xuso waxau hi fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaaika fii dalaalin mubiin halaagu xale buu ilahay yihi kuwa qalbigooduu ka engegay ilaahay xuskiisa baadi baanay ku sugayin marka xuska ilaahay baa qalbiga qooya qalbiga xuska ilaahay uu ku yaraada ama xiisayn waayaana wuxuu noqday mid qallafay ama qalalay ayuu noqday qalbiga allaha inoo qooya nimanka gaaladaabaa ilaahay uu ka waramo wuxuu hi uma qasad quluubukum min bacdi dalik intaa kadib qalbigiini wuu qallafay qalbigii ayaa qombabay oo isbedelay buu ilaahay oo sillanaaday waxaa qur-aanka kariimka ay xusay in qofka bani aadamkii markuu qur-aanka kariimka akhriyayo isbedelada uu maro uu ka mid yahay marna inuu qalbigii iyo dareenkiisii kor u kacayo oo raqbad iyo jacayl iyo abateed wanaagsan gelayo marna qalbigiisii naxayo allahu nazla axsana alxadiid kitaaba mutashaabihan mathani taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah waa qalbigii oo mar dabcaya markuu aayadaha naxariista iyo soo maro jannada marna naxaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay markaa qalbigaa waxyaabaha inoo qoynayo ina barayay oo badnaa oo ay ka mid ahayd ziyaarat lqubuur xabaalaha in lasoo booqdo oo qofka dhimanaya loo tago oo qofka buka la siyaarto oo kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha fainaha tudakkiru laakhira xabaalaha soo booqda qal aakhira idin xusuusinaysaa buu ilaahay leey waxaa labaad oo ka mida ah waxyaabaha markaad naftaada eegto kuu muujin kara in xanuunkani uu ku hayo oo laabkaad gelinaysa ka mid a ah atacaawunu atahaawunu fii ficli aacaat atahaawun fii ficli daacaat inuu qofkii fudaydsado falitaanka cibaadooyinka masalan markii hore waxaad salaada iyo soomka iyo sadaqada qur-aanka wacdiga dikriga heer baad joogtay waanaad jeclay cibaadaduna dhadhan bay ku lahayd laakiin gadaal ama markii dambe waxaad aragtay iyada oo aad fudaydsanayso sunnayaasha iyadoo cibaadadu halkii ay kuu taagnayd aad ka gaabisay ayaad is aragtay maxaa soo kordhay waa inaad isweydiisaan ila markii horeba soomka sunnahabaad soomi jirtay salaatuleylka salaatu duxaa baad bixin jirtay wardi baad lahayd qur-aanka qayb baad akhrii jirtay xusuus ilaahay baad jirtay jamacaad ku tukan jirtay hoosudhac baa yimi waxay markaa arrintaasi tusinaysaa iyo dhadhan la-aantaa cibaadadu ilaa wixii aad jeceshay ma dayside cunadaad jeceshay miyaad daysa ma daynaysa cunnada aad jeclaan weydo xanuun baa kaa kaxeeyey abateed xumadaas marka isbedel baa jira nimanka munaafiqiintabaa ilaahay uu ka waramay inuu cudurkaasi ku dhaco munaafiqnimada daraaddeed markaasaa ilahay waxau uhi waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas markay salaada u kacaan waxay kacaan iyagoo daalan iyagoo daalan ayay kacaan taa macnaheedu markaa waa maxay dhadhan uma samaynaysa cibaadadii walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun salaadana waxa ay tukadaan iyagoo daalan sadaqadana waxay bixiyaan iyagoo karaahiyeysanaya oo karaahiye ka daba tuuraya labada arrimoodba waa laba muujinaya inuu qofkani daalan yahay arrinka saddexaad aada ku shaybaari karta ama nafteenna ay ku shaybaarayno markaynu ka eegayno inay daashay ama isbedeshay kale waxaa ka mid a ah mowtulmashaacir diiniya dareenkii diiniga ahaa inuu qofka ka dhinto ama ummadaba qofka muminka lahu khayr ah hinaasuu leeyahay diinta ilaahay buu uhiilinayaa waxa xun buu diidayaa ka siqsiqayaa munkarkuu karaahiyeysanayaa macruufkuu jecelyuu soo dhaweynayaa dadka ku garab galayaa qaacidadaasuu ku soconaya ilahay ui watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan wixii wanaagsanna waa la ysu kaashanaya wixii xunna waa la diidaya marka cadamu lgadabi liajli اllahi tacaala wa cadamu inkaari lmunkar aw sukriyati bitacaaliim اddiin arrimahaasaa dabeecadu noqday wixii kastoo la walaaqayo diinta ilaahay meel laga dhacayo wax macnaa u samayn mayso ma karaahiyeysanaya sidoo kale munkarka ma diidayo hadduu doono diinta ilaahay iyo qaybaheeda iyo calaamooyinka waaweyne diinta ay leedahay wuu ku dheeldheelaya waa jees jees kelmadda xumi wax dhiba lama laha haddii reerkooda la caayo bud buu qaadanaya u dagaalamaya haddii ilaahay diintiisa la caayona wax dhiba agtiisa lama laha marka arrinku halkaa uu gaadho macnaheedu waxa weeye waad daashi waanaad isogayna waad silantahay doqontu way taahday meel laga raacayse ma garanaysabaa wuu taahayaa qofkani u xanuunsanaya laakiin meesha laga raacay muu garan idan marka arintaasi waxay daliilu tahay ilan dareenkaagii diiniga ahaa waa ka naaqusay in daal jiro arintaasina waa mid saddexaad arinta afraaday noo muujin karta qofku markuu naftiisa eego hadduu runuu sheegayo inay daalan tahay waxa weeye cadamu shukr fi saraai wadaraa inaanu qofkii mahadnaqin markuu dhibban yahay iyo markuu dheef haystaba waxaanay ahayd haddii dhibku soo gaadhana inaad sabirto ilaahayna u mahadnaqdo haddaad dheef iyo deeq iyo nicmo heshana inaad ilaahay u mahadnaqdo subxaana wa tacaala dhaqanka iyo tilmaanta iyo sifada muminkana saasuu ku sifeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka muminka ah marnaba ma ajri waayo marnaba haddii dhibaata ay heshiiya hadduu wanaag helaba ajri buu leeyahay axadu aclaami salaf dadkii saalixiintaa mid ka midii wuxuu lahaa wallaahi khayrka aanu ka helayno daacada samaynteedu naguma filla laakiin waxaanu ku kabaynaa musiibada ajrigaanu ka helayno haddii musiiba nagu dhacdo suuqbaa baanu ka raadinaynaa buu leey ajri marka musiibadiibaa ajri uu ka helayaa qofkii daacadiina ajri buu ka helaya labadaas accountkii ugu wada dhacaya kan kale laakiin nicmana kuma mahadaqino uu ku kibray musiibana uu ku sabri kari waayo bal ummadaha la nooshinaaga nicmo shukrigeed maa yacrifuun ma garanayaan musiibo ku dhacdayna waay buu leeyay maxaa igu dhacday dee wax walba waan sameeyey xaggay ka timi balaayadani kaasaan sameeye oo kaasaan sameeye oo kaasaan sameeye maxay waxaan iigu dhaceen siduu u leeyay buu dhimanaya ama isdilaya nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmumini ina amrahu kullahu khayr in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakaana khayran lah walaysa dalika ila lilmumin cala macna xadiid qofka muminkaa arrinkiisu layaab buu leeyay buu nabigu hi calayhi salaatu wasalaam layaab buu leeyay iimaankiisa daraadi haddii dhibaata ay ku dhacday hadduu dhaafayo khayr hele ilaahay buu mahadnaqa khayr bay u noqon haddii dhibaata ay soo gaadhana wuu ku sabrayaaoo khayr bay u noqon arintaa muminkuun baale buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam labadaa arimoodba inuu ka macaashu ka faaidaysto qofka iimaan kale un baale buu nabigu leeyay waynuga markhaati furaynaa soomaha nabiga uga markhaati furaynaa sala allahu calayhi wasalam waayo waa soo taabateen oo waa aragteen farqiga udhaxeeya qofka ashahaadanaya iimaan kale iyo ka kale arintanuu nebigu ka hadlayo qofkaad la shaqaysay baad aragtay qofkaad la jaar baad aragtay ummadda aada la nooshahay baad aragteen iimaanka lahayn walaysa dalika ila lilmumin arintan muminkuunbaale buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam arinta shanaadee keenaysa ama kuu muujin karaysa in nooc daalay ku soo gaadhay waxa weye almujaaharatu bilmacsiya qofkii inuu dembiga muujisto dadka aanu kaba qarinba uu ku faanaba xadaaradii iyo ilbaxnimo iyo reer magaalnimo bidaba wax badanoo dee qofka muslimkii macsiyo iyo dembi u qabo oo diintiisu ay u sheegto ku qanacsan yahay ayaa maanta horumar iyo xadaarad iyo wax la iibiyo noqday soo maaha ya wataa gabadhe halkaa iyadoo qaawan ka soo baxaysaa meel walba waxaana lagu leeyahy dhakadeedaa qaawan iyo laabteedaa qaawan ayaa dee la iibinaya intaas ayaaba ku jirta baa lagu leeyahy waxa aad lagu suuq keenayo khamrigii eh, maxaanku dhahda macsiyadii fuxshigii wax walba waayahay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay waxau uhi kullu ummati mucaafa ila almujaahiriin ummaddaydoo dhan dembiga waa laga dhaafayaa buui rasuulku sala allahu calayhi wasalam kuwa macsiyada iyo xumaanta la jahra mooyaan qofka macsiyada la jahra ee ku faana ee kor u qaadaya een dadka ka qarinaynin dembi dhaafba maleh ilaahay kama dhaafayo arintaa idan nebiguu sii sababeeye wuxuu i buu xumaan sameeye ilaahaybaa asturay markaasuu naftiisii ka qaadaya maradii ilaahay u saaray xalay waxaasaan sameeyey kaasaan faray halkaasaan u marnay wuxuu ku faanayaa ceebihii iyo dembigii iyo macaasidii hadduu sina sameeyey hadduu dil sameeyey hadduu tuuga sameeyey wixiibuu ku faanayaa xarfad iyo xeelad iyo xumaantii u arkaa kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin waxaa looga towbad aqbali waa dee towbadu soo shuruuda may lahayn towbaddu shuruuda ma lahayn min shuruudihaa maxaa ka ah? inuu qofku ka xun yahay macsiyada ka damqanayo karaahiyeysto taasaa towbadda ka mid ahay dee maanta maba ka xumaba macsiyadii uu ku faanayaaba marka towbaddii sidee loo aqbalayaa shuruudaheedii mid ka mid baa ah meesha ka baxay inuu damqadaabeheedu warwaro oo u gubto siday ahaan asxaabtu ridwaanullaahi calayh nin saxaabiya ah wuxuu samaynayaa waxaan dembi ahayn laakiin dembi u eg isagoo ordayuu rasuulka u imanaya markaasuu leeya waxaasaan sameeyey wuu gubanaya kolkaasuu nebigu dhinacan uga jeesanaya dhinacan uga jeesan waxaa dhacday inuu cumar ibnu khadaab xaaskiisii bil ramadaan dhunkaday isagoo gubanayuu nebiga u imanaya markaasuu leey dembi baan ku dhacay kanaan sameeyey maxaad samaysay dee baan anigoo sooma dhunkaday inuu khatar weyn ku dhacay buu markaa u arka maadaama wax loo diiday ag marayba nebigu waa kii qancinayee lahaa dee waxay la mid tahay adoo biyo ku luqluqday oo aan liqin haddaad biyaha ku luqluqatood iska tufto oo aanad liqin dee soomkii miyuu kaa jabayaa maya buuri dee haddanaba tanna maya buuri mid kalea gabadh buu dhunkanayaa ajinabiya isagoo gubanaya imanaya nebiga u imanaya calayhi salaatu wasalaam ina alxasa aqim isalaata darafay nahaari wa zulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat ilaahay baa jawaabo aayaadkaasuu ilaahay kusoo dejinaya iyadoo la leeyahy sakiirada iyo dembiga aada ku dhacday waxaa lagaaga dhaafaya salaadaha iyo wanaagga aada la imanayso maa baalog ka tumasho iyo xumaan iyo sino iyo khamri ku faanayana barka war labadaas siday isu ag iman karayaan idan waxaynu ka wadnaa daliiladana usoo qaadanayna ka xumaanshaha aad ka xun tahay macsiyadii iyo dembigii aada ku dhacday inay e, tahay sababtii toobadda lagaaga aqbalay shantaa arrimood waxaynu ku muujinaynaa ama aynu ku tilmaami karaynaa inay tahay wixii aad ku shaybaari karaysay ama aada ku muujinaysay cudurkan ku haya shantaa arrimood iyo wixii la mid a ah haddaad aragto inaad silan tahay oo lagugu soo kordhay ogow aanaad caadi ahayn arrinkaagu markaa wuxuu u baahan yahay inaad dib u eegto oo dhakhtarku markau dee eegaya wuxuu dhaa talow sidii dawadii ku munaasibkayd loogu qoro qofkan talow fayruska ama bakteriyada ku dhacay maxay tahay nooce weeye waa taa culturka loo sameynaya baaritaanka kolba mid lagu eegayo markaas eh, waxa laga maarmaana cudurkan isaga ah jurfuumada ama bakteriyada iyo fayraska keena in la ogaado idan marka waxaynu u gudbi lahayn sababaha keeni karaya daalka daalkii haddaynu isla garanay inuu dhaco haddii aynu isla garannay sababaha lagu baari karo waxa laga maarmaan aho aada u muhiima ah inaynu garanno maa hiya alasbaab allatii tuaddi ilaa hada alfutuur sababaha keeni karaya inuu qofku nooc xanuunkani ku dhaco xanuunkan daalkan dhinaca diintiiyo daacada kaga dhacaya qofka oo ka daran daalkii shaqada shaqada haddaad ka daasho balaayo weyni ma jirto laakiin dadku waxay u arkaan khatarta badan inay tahy inuu qofku shaqada ka daalo shaqaysan waayo waxaynu se leenahay shaqadii dhabta ahayd ee qofka loo abuurayba waxay ahayd inuu diintiisana haysto ilaahayna caabudo subxaanahu watacaala oo uu garto sirta noloshu waa taas sirtii nolosha hadduu garan waayuu ka daalay xikmaddiiba uu ka dhacay sababi baynu galaynaa markaa sababahaasoo inaad ogaat inaynu ogaanaa ay aada u muhiim tahay si aynu isaga ilaalino waayo waxaa la yidhaahdaa tashkiisu daa'i qabla dawaa in cudurkii la muujiyo intaan dawada la gadhin acraabtiina la ogaado wixii waxaan keenaya waxaa ka mid a ah asbaabta cadamu tajdiid اlcabdi iimaanahu min xiinin liaakhar addoonkii oo aan ku dadaalin cusboonaysiinta maca cadamu tacaahud alcabdi iimaanahu min xiinin liaakhar inaanu addoonkii iimaankiisii cusboonaysiinin dib u habayn ku samaynin kobcininoonu korinin eg daawaduna waxay la socotaa inta aynu ku daaweynayno cuduradan mid walba kanunbay la socotaa kakasoo horjeeda wey qofkii iskuma dayaya inuu ku dadaalo inuu iimaankiisii cusboonaysiiyo iimaanku qalbiga qofka wuu ku baaliyoobaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam si ka badan sida ay maradu u baaliyowdo marada qofku waa tabaaliga noqoto ama hunka si ka badan buu iimaankuna qalbiga qofka ugu baaliyooba marka iimaankiisa iimaankiina cusboonaysiya buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy asxaabiga laodhan jiray abudardaa min fiqi lcabdi an yatacaahada iimaanah addoonka aqoon-yahanimadiisa iyo indheergaradnimadiisa waxaa ka mid a ah inuu ku dadaalo iimaankiisa tacaahud baadhbaadhi eegin u fiirsasho dabagal inuu iimaankiisa eego waxay ka mid tahay aqoon-yahanimadiisa halkay dadkeennu aqoon u arkaan qofka danihiisa iyo dhaqaalihiisa iyo xisaabtiisa iyo aan gafin aqoon asxaabigu kaasuu ku tilmaamay cumar ibnu khadaab allaha ka raalli noqdo ummaddan dadkii tusaalaha ahaa weye waxa uu leeyahay halumuu nasdad iimaanan fayadkuruuna allaha tacaala kaiira asxaabtu la hadlaya wuxuu leeyahy sukankeena aynu iimaan kororsanno ilaahay baa la xusayaa shay inaguba aynu yaraysanaba ayaa asxaabtu intay isugu yimaadaan qur-aanka tasbiixda xamdiga cilmiga ayaa la wadaya iimaankiisaasaa lagu cusboonaysiinaya cabdilaahi bn mascuud waxa uu leeyahay allaahuma zidnaa iimaanan wa wayaqiina wa fiq ilaahay iimaanka iyaga noo kordhi ilaahw noo siyaad iimaan iyo yaqiin kalsooni iyo faham aanu fahamno diintaada arintaasi aada bay muhiim u tahay gurigaaga markaad tagta habeenkii waxaad ka fikirtaa maanta talo maxaa wax wax kuu kordhin karoo khayra aad samaysa wax wax kaa dhimi karo oo shara maxaad samaysa inaad daraasadaa dib ugu noqoto arinta labaad ee sababta u noqonaysa inuu qofkani daalo waxa weeye aljahlu bimaa acaddahu allahu tacaala lilmuttaqiin inuu qofkii ka jaahil noqdo oo aanu garanayn oo aan u hanweyneyn wuxuu ilaahay awliyadiisa u diyaariyay subxaana wa tacaala miyaynu iska camal falaynaa markaynu imika camalkan samaynayno iskama samaynayno camalkan waxbaynu ku doonaynaa sooma wayn soombayna waynu soomaynaa salaad ictikaaf cilmi baynu dhegaysanaynaa sadaqaynu bixinaynaa maaha inaynaan wax ku doonayn waxbaynu ku doonaynaa ilaahay maxaynu ka doonaynaa inuu inaga raali noqdo jannadiisana uu inageeyey alla jannadiisa ha inageeyo ilaahay jannadiisa ha inoogu deeqo waayo qofka muminka ahi jannadaasuu ordayaayo camalkan ilaahay uu kaga iibsanaya uu qabanaya o dhan in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna wax kala iibsi buu ilaahay tilmaamaya tijaaruu tilmaamaya qur-aanka dhexdiisa iyo baacamshari aynu ilaahay la gelayno wixii uu ku siiyuunbuu kuley wax igaga iibso wax ka wanaagsan maad arka isagaabayna siiyeyba haddana wuxuu leeya wax igaga iibsada addoonka yara miskiinkubaaba la tijaabinayaaba inuu noqdo mid iimaanlo daciifa iyo inuu ilaahay ku kalsoonaado subxaana tacaala taladiisana qaato qur-aanka waxaad aada u aragtay iyada oo uu qur-aanku ka waramayo jannada aada in fara badan naartana uu addoomaha uga digayo marka taa macnaheedu waa maxay waa jeclaysiin ilaahay uu jeclaysiinayo jannada ayuu dadka jeclaysiinaya marba nooc buu usoo bandhigaya ma odhan karna wuu xayeysiinaya laakiin wuu inagu dhiiri gelinayaa maxaa la xayeysiiyaa wixii dee nuqsaan leh sooma wixii shayga haddii lagu idhaahdo waa la xayeysiiyey marka hore aanu iskii isu taagi karayn hadduu yaha wx isu taagi karaya xayeysiisba uma baahna marka waxaynu leenahay jannadu ma aha markanuu ilaahay noo sheegaya inuu inoo xayeysiinaye waxa weye inuu kicin abaabul buu inagu samaynayaa oo wuu inagu abaabulayaa sidaynu u heli lahayn jannada ah marka haddii qofkii uu taa kaba dhacsan yahayba jannada iyo macnaheeda iyo fawaaidka ku jira iyo waxa aan warba ka hayninba dee futuurkani wuu ku dhici karaya iyo daalkani aayad ka mid a ah haddaynu soo qaadanno aayaduhu ilaahay ku ammaanay jannada alla waxau ihi hada dikr wa ina lilmuttaqiina la xusna ma'aab jannaatu cadni mufataxatan lahum labwaab متكئين فيها يدعون فيها بكل فاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا maa lahu من نفاد alla waxa uri dadkii ilaahay ka cabsaday waxay leeyihiin meel wanaagsanay u noqonayaan meel fiican lagu soo uruurayo oo la degayaabay leeyihin oo ad jannooyin sugan albaabadana loo sii ballaqay haddaad gargaraacaysa meesha aad tegayso howlbaaba kaa gaadhaysa intaad taagan tahay baaba bacadkiiyo roobka ku dilaya laakiin mufataxatan lahum labwaab albaabadu way usii furan yihiin oo si weyn baa loo soo dhoweynayaa dadkaa ilaahay jannadiisa uu ku casuumay mutaki'iina fiiha way ku raaxaysanayaan yadcuuna fiiha bikulli faakihatin kafiiratin wa sharaab waxay u cayaanay u yeedhanayaan khudrad kasta iyo cabitaan kasta wuxuu ilaahay sii raaciye waxay leeyihiin ooriyo ishoodu iyaga unay ku gaabantay oo aan meelo kale eegeegaynin oo cafiifaad ahoo iyaga jecel ilaahay wuxuu leeyahy maalinkan wixii aan idiin diyaariyey waa waxan wuxuu ugu bushaaraynayaa ina haada la risquna maa lahu min nafaad arsaaqadaanu idin siinay waa tan mana dhammaanayso laa maqduucatin walaa mamnuuca marka waxaad arkaysaa aayaadkiio ilaahay uu inoogu ammaanaya jannadii falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun waxa ishu ay ku qabowsanaysay halkaa yaalla cidina ma oga wax adduunyadan tusaale un in loogu soo yaro dhoweeye mooyaane wax adduunyada lamidii ma jiro waxa halkaa yaalla marka inuu qofku taa garto oo uu u hanwen yahay oo jannada ishiisa uu ku hayo waxay keenaysaa inuu cibaadada u samro aanu daalin qofka jannadii ilaahay xusuusanayo iyo qofka kale isku mid maaha asxaabi asxaabta ka mida ayaa dagaalku galayaa colkiioo soo jabay buu arkaya colkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo jaboo soo yaacaya isagu kasii hortegayaa wuxuu leeyahay xaggeed hebelow ku socotaa innii la ajidu riixa aljannati duuna uxud war anigu jannada udgoonkeedii baan ka dareemayaa buurtan uxud meel ka sokaysa macnaha ninkan waxa keenay xabadda cadowgaee soo dhacaysa ee laga soo cararay inuu isagu kusii cararo waxa keenaysa janno jacaylkeeda ayaa keenaysa sidii saxda ahaydna wuu doonaya marka inta uu qofku eh, jannada xusuusan yahay wax badan oo cibaadada culayskeeda wuu u samraya wax badan oo macsiyada iyo muuqaalkeedana uu ka samraya halkaa ayaad waayin buu leeyay iyo halkaa sidead ku heli lahayd waxaa ka mida waxyaabaha sababaha keeni kara inuu qofku daalo istibcaadu alcuquubaat dunyawiyati walistihaanati bilcadaabi اlukhraw markuu macsiyada iyo gafka daalka ku samaynaya uu ku dhacayo way la fog tahay cuqubada aakhiro waan nidhaahne wuxuu fudaydsanaya cadaabka aakhiro waxaanu isleeyahay dee cuqubo adduunyana lagu samayn maayo adduunyada ayaa wax kaa qabanaya wax kaa qaadaya aakhirina halkeed aakhiro danteeda buu leeyahy adduunyadana cidi waxba kuma yeelayso laakiin qofku kolkuu xusuusan yahay hadduu xumaan sameeyo in xeer ciqaabeedu jiro oo sharciga tallaabo lagaga qaadayo cadaabkii aakhirana uu jiro dee xumaantaa daalka ku keenaysa samayn maayo tusaale tale qofku hadduu sakada bixin waayo wuxuu leeyahay cuquubo adduunyo iyo mid aakhiro iyo mid jirka ah iyo mid maalka ah lahu cuquuba ukhrawiya wa dunyawiya wa badaniya wa maaliya maalkaa laga ciqaabaya waa la ganaaxaya jirhkaa laga ciqaabaya hadduu bixin waayo waa lala dagaalamaya siduu abakar ula dagaalamay cadaabkii aakhirana wuu dambeeyaa dee ma isku mid bay noqonayaan qofka intaa xusuusanaya kaan ogeyba labadaas isku mid noqon maayo qofka intan ka fikiraya odhanaya wallaahi dowladdaa kula dagaalamaysa oo dadka dhexdoodaad ku ceeboobaysa oo cadaabkii aakhire xoolahaagan lagugu cadaabayayna wuu dambeeyaa labadaasi maya isku mid noqon maayaan ribadoo kale dee qur-aanku waxa uu tilmaamayaa inuu qofkani dagaal ilaahay gelayo oo ilaahay uu dagaalamayo aakhirana uu imanayo isagoo astaan gaara leh oo ummadaha ka duwan aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu shaydaanu min almas qofkii riba cunaha qiyaamaha wixiise soo taagaya isagoo sidaa u dhacdhacaya calaamaytay laga muujiyay oo lagu garanaya inuu riba adduunyada markuu joogana dagaal ilaahay buu ku jiraa qof ilaahay la dagaalamayna kama macaashayo idan qofka taa garanaya aayadda awgiya ka kale dee khalaas labadaas isku mid maaha marka waxyaabaha keeni kara daalka waxaa keeni kara alimbihaar bidunya wa ziinatiha inuu qofkuba la ashqaraaray ama la amakaagay ama ay la weyn tahay adduunyada iyo bilicdeeda adduunyada iyo bilicdeeda iyo dhaldhalaalkeeda halkaasuu dhex marayaa wuxuu leeyahay wardaarahan iyo beerahan iyo biyahan iyo waxaan isku qoofalan war meeshu cajo badan sidoo kale dadka bahashan watana iyadana waa la dhacsan yahay taasoo kalena waxay keeni kartaa qofku inuu ka daalo daaraha dhaadheer iyo biy waxa sheegnay siduu qofkii u heli lahaa iyo adduunyada noocyadeeda ayaa ku weyn qalbigiisa idan markaa uu daali karaa diintii uu ka daali karaa qur-aanku aada buu uga digaa adduunyada boqol iyo dhowr iyo afartan meelood ayaa ay ku soo arooraysaa digniinta uu adduunyada ka digayo boqol iyo siyaado meelood ayaa adduunyada iyo aakhira ilaahay isbarbar dhigaya subxaana wa tacaala tana inagu abaabulaya tana inooga digaya wax sahlan maaha intaasoo aayadood waxay ka hadleen ilaahay baa inoo yeedho wuxuuhi yaa ayuha nnaas itaquu rabbakum wakhshow yowma ilaahay ka cabsada maalinna ka cabsada laa yجزi waalidu can waladihi walaa mawluudu huwa jaazin can waalidihi shaya waa maalinka labadiis dhaleedad isugu dhowaa waxba aanay isku tarayn waalidku waladkiisa waxba kuma tari karo waladkuna waalidka waxba kuma tarayo qur-aanku wuxuu arimahan usoo qabanayaa bani aadamka in badanoo ka mid a ayaa waalidkuna waladku isku haleeya waladkuna waalidku isku haleeya tii ma jirta buu ilaahay leeya wuxuu raaciyey rabbi ina wacd allahi xaq falaa tagurannakum alxayaatu dunyaa ilaahay ballantiisu waa dhabo kolle aakhira waa u socotaane adduunyadu ya idin dawakhinin ilaahay ya idin weydaarinin ya idinku kadinin falaa tagurannakum alxayaatu dunyaa ilaahay baa yaqaana addoomaha iyo waxa lugooya adduunyadu ya idin lugoyn oy aakhira idin seejinin ummadaha aan islaamka ahayn liiska miya aakhira ugu jirtaa waxaa akhiro laydhaa dee liiska uguma jirto miyaa barnaamijyadooda ku aragteen mid aakhiro ma taalo waa adduunyadaasee ugu dhanta fudayl ibna cayaad imaamkaa la odhan jiro cibaado badnaa waxau ihi jacala allaahu shara kullahu fii beytin waaxidin wajacala miftaaxahu addunya wajacala alkhayra kullahu fii beytin wajacala miftaaxahu zuhda fi dunya ilaahay balaayadoo dhan iyo sharkaoo dhan intuu ururiyey buu guri isugu geeyey gurigaa balaayadu ku urursantay muftaaxiisana wuxuu ka dhigay adduunyada marka qofka adduunyo xambaartaa muftaaxii sharku qaatay buu leeyahy mar hadduu adduunyo qaato aakhire iskaga tegay muftaaxii sharku sitaa khayr dhanna intuu ilaahay ururiyey ayuu guri isugu geeyey muftaaxiisana wuxuu ka dhigay azuhdu fi dunya laa can dunya qofku adduunyada dhexdeeda ku saahida oo adduunyadii qofku wuu joogaa laakiin isku ilaawi maayo isagoo ka shaqaysanaya isaga oo cunaya isagoo dhaqaya oo dhisaya ayaa haddana wuxuu u diyaar yahaa aakhiro yo alayaam inuu tan ka safrayaabuu ogyahay markaa labadaa guribaa baa jira buuiye furayaasha aa qaadanaysaan iyo miftaaxa qaadanaysaan bal hadda ka fikira waa raggii sirta fahmay waxaa ka mida waxyaabaha keena ama sababaha keeni kara qofka inuu futuurkan iyo daalkani ku dhaco uulu lamal yididiiladoo dheeraata qofku yididiiladiisa u dheereeyo waxaana ceeb iyo cay ugu filan aayaddan qur-aanka darhum yakuluu wayatamatacuu wayulhihim lmalu fasawfa yaclamuun ilaahay baa wuxu uhi nimankaa gaaladaa iska daah waa hanjabaad ha cuneen oo ha cabbeen oo yididiiladaasi ha mashquuliso ha dhowbay garan doonaan ha iska cuneeno ha iska cabbeen oo yididiiladooda ha ku noolaadeen ha dhow waxa gaadhay garan doonaan bacda fawaati lawaan intii wakhtigu dhaafay weeye marka inuu qofku inuu yididiiladiisa dheereeyo oo mowdka iska fogeeyo oo geerida xusuusan waayo waa sababaha keena inuu qofku daalo diintiiyo daacada sabab tale waxaad ka fikiraysaa ood leeda shan sanadood kadib waxaa samee toban sanadood kadib waxaa samee hadduu midig ku xusuusidha war insha allahu dheh waxaad leeda laa samax allah arimaad dhimataabuu midig ku leeyahy markaasaad leeda laa samax allah ilaahay ma qadare wuu qadarayaa naftu kaa jaraya malagaan shaqo kala lahayn baa jira oo inagoon inagu soo jahaysan imise qofoo toban sano kadib ku fikirayay ayaa markuu albaabka ka baxay gaari jiray soo wax dhacdama kufa oo wadnahuba istaagay saaka aa kala tagteenoo caawa soo toosi waxa weeya waa rixla iyo safar aan ogeysiis lahayn digniinna lahayn ayaa halkan inoo yaala safarkaa marka qofku inuu dheereeyo yidi diiladiisa waxa weeyaan waxyaabaha keeni kara inuu dhaco ha ummaddu istaraatiijiyad iyo barnaamij baciid iyo mid qariibaba way yeelanaysa laakiin mar walba waxa ku lifaaqan inshaa allahu iyo haddii aan dhinto caalamiyaynootay taas haddii aan dhinto waynu ka yar baqanaa waxaanu sidaa armaad ishabaaraysaaba haddaan dhinto haddaan dhinto haddaad xaaska iyo ciyaalka iyo waxaa ugu sheekayso ama saaxiibada dadku waxay kuodhan waxaan lagu tusay waa maxay dadku wou iska noolnooliye waxaan lagu tusay waa maxay bay odhanaya war waxbaa lay tuso waxaan arkay saaxiibaday iyo ehelkii oo sii tegay iyo lodkaygii oo noolaynba marka waa toban sano maaha konton sano kadib baa istaraatiijiyadda iyo balaanka ummadda la dhigaya adiguna wixii aad qabsanaysa muddo kadib waad qorshaysan kartaa qorsho dhow iyo mid dheer laakiin mar walba waxa aad ku xisaabtamaysaa ilaa wax lagu ogeysiiyey ma jiree eh, inaad mar walba dhiman karto haddaan dhinto haddaan dhinto haddaan dhinto hawshu saasay u soconaysa haddaan dhintana saasa la wadaya farkaagu dhanyahy waa diyaar baatay alaabtaa kuu xidhxidhnaato iminka haddaynu ciidan nahay oo meel u socdaalayno oo aynu safar galayno oo la yidhaahdo saacad kastaa la guuri karaa askariga waxa la gudbana waa inuu diyaargarooba uun wax kale uma yaalaan waxaase cajiiba ah oo nebiguna uu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam midhsilahoo marar badanna reernagaalka ka muuqda wuxuu nebigu laa yazaalu qalbulkabiiri shaaban fi tnayni fitnatayni fii xubi dunya wa duuli lamal qofkuu gaboobaa da-diisaa weynaata labunbaa laakiin da yaraada buu nebigui inuu cimri dheerar jeclaado cuudkiiyo xoolahana jeclaado reer magaalka murankiisiiba daunbuu batay anuu intanaan jiray kan intanaan jiray sideetan jirkaaga kule arbaciin baan jiray tinkiisa iyo tagoogiisaanay ka muuqataa wuxuu jiray tinkiisa iyo tagoogiisa ayay ka muuqataa marka taasi maxay keentay xadiiskaasaa markhaati kacaya labadii meel isugu timaada afartii meel isugu yimaada kolkaasaa dabeetana arintaa labuunbaa da yaraanaya cimri jacayl iyo xoolo jacayl labadaas ayuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam wasadaqa rasuuluna alkariim tanna markaa waa nooc baa ka muuqanaya ah duululamal ayaa ka muuqanaya duululamal halkuu qofku odhan lahaa markuu waraysto dadkii ay saaxiibad ahaayeen iyo kuwii ay isyaqaaneen iyo waxaan o dhan markuu waraysto ee qarnigiisii uu waayo ee kuwii luqadiisa uu ku hadlayay uu waayo ee kuway meel wada joogeen uu waayo ilaa iminka ragga waaweyne toddobaatan jirka iyo dhallinyarada iminka ma isku luqadba iskuba luqad maaha nin daedo weyn oo aan meel wada joogno boqor jira baa ku ihi maxaa iminka kuugu daran waxa igu daran buu ihi dadkiiba isfahmi mayno soomaalina way ku hadlayaan buui iskuna luqadmay waayo hal qarniba ayaa dhammaadayoo luqadoodaba konton baanaan fahmaynin buui marka kolkaad waxyaabaha aragto xaqiiqadii waa inay ku muuqataa dadkan maxaad kaga duwantahay adugu wax alla waxaad kaga duwantahay ma jiro wadaday mareen baad maraysa idan waa ka nabigu tusaale bixiye calayhi salaatu wasalaam tusaale murabaca macnaa khad buu jeexay murabacaho xidhan oo afar afarta dhinacba kasoo xidhan markaasuu khad dheerna sidaa uga tallaabiyey marka wuxuu ihi khadkaa dheer halkaa ka baxay waa ididiladii qofka khadkan soo afjarayna waa malagii geeridii geeridiina sidaasay usoo afjartay iyo halkaasay maraysa berintuu dhimanayaa labaatan sano kadib wuxuu qaban doonaana way u qorshaysan marka sidaasaa insaanka arinkiisu ayuu tusaale ku bixinayay nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha keena futuurka iyo daalka waxaa ka mid a taxmiilu linsaani nafsahu bima laa yataxamal aw bima laa yutiiq qofkii bani aadamka ahaayoo naftiisii dusha ka saara waxaanu kari karayn khuliqa linsaanu aciifa soo ilaahay ma odhan qofkii bani aadamka aha wuxuu ilaahay abuuray isagoo daciifa oo iska tamar daran marka calaykum min alacmaali maa tuiiquun rasuulkeenuna wuxuu leeyay sal allahu calayhi wasalam camalka waxa qaadataan waxaydaan karaynin ilaahay hagu cibaadaysanin hagu dhowaanina rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa daaqata lanaa bih ilaahay waxaanaan kari karaynin dusha hanaga saarin ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadu ilaa halaba diintu way fududay qofka isku adkeeya diintana adhaxjab baa ku yimaada marka nusuustaasi waxa ay tilmaamaysaa qofku markuu cibaadaysanayo dariiqan hayo camal falayo wixii uu kari karayo wixii uu kari karaya si caadiya u kurayo ilaahay ugu cibaadaysanaya ugu dhawaanaya hadduu taa yeeli waayo oo waxaanu kari karayn inuu isa saaro uu dhacaya imaka waxaad ka qaadaa qof xamaala ah, awooddiisu waxay tahay inuu qaadi karo gadbad ama jawaan konton kiilaah mid boqol kiilaabu dusha iska saaray war qaadi kari maysida kada maya waan qaadi karayaa intaan kusoo noqnoqon lahaa marqula ii wada saara dushaa laga wada saaray boqolkiiba in yar markuu tallaabsadaybu afweynta goosta afgembi buu u dhacay madaxiibaa jabay labadii gadbadoodna halkiiba ayuu kaga tegay goor dhow marka la yidhaahdo alaabtii maad qaadi muxuu odhanayaa haylo haybininbuu odhanaya mar dambe hayla soo doonanin beri horaan ku jabaya macnaheeda waxa weeye qof kasta oo waxaanu kari karaynin dusha iska saara intuu la kufaabuu ka carari camalka dowlad islaam haddii la dhisayo haddii diin wax loo qabanayo haddii dalkiiyo dadka wax loo qabanayo mar walba waa in lagu xisaabtamaa ilaahay wuxuu inagu adoonsada waxaynu karayna maxaynu karaynaa waxaanad karaynin markaad isu taagteed kufto waxaaba laga yaabaa qofku inuu diintaba ka cararo marka dambe waxaaba laga yaabaa inaad aragto qofkii nashaadka lahaa ee cirkaa maraya dadaalkiisu badnaa dadka kicinta abaabulka ku samaynayay oo taariku salaada ama qayilaya inaad war maxaa kugu dhacay way kala kacdayoo dadkiiba wayna diidano waxbuu odhanaya waxbuu akhriyaya makeliga ayaanu wadayna marka waxa weeyaan qadiyadaasina aada bay u muhiim tahay bulshada qaybo ka midana kolley kusii dhacdaa dadka xamaaska iyo kayradu ay ku badan tahay saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi halaka almutanadicuun way halaagsameen dadkii ku talax tegayay diinta ama isku waajibiyey waxaan ilaahay ku waajibinin mar kale wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu masaajidka soo galay xadhig dheer oo laba tiir dhexdood saa ugu xidhan xadhiggani muxuu ahaa waxaa la habeenkii marka ay cibaadaysanaysay daasho saynab baa cuskata oo way ku kacdaa marka wuxuu i jar ka fura meesha xoluu ilaahay u cibaadaysta inta a nashaad leedin ama a awoodaad leedahay laakiin waxaanad kari karayn ilaahay ugu cibaadaysan asxaabtii da-da yarayd ee dadaalka badnayd firfircoonayd waxaa ka mid ahaa asxaabiga la odhan jiray cabdilaahi ibnu camr bni caash ayaa ka mid ahaa abateed badan cibaadada u hayay iyo jacayl cimrigayga dhalinyaranimadayda ayaan doonayaa buu lahaa inaan cibaadada u kaashadon ku raaxaysto markaasuu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam isagaiyo qaarkoodo dheeraynaya xaasaskii nabiga u yimaadeenoo waxay ka warwaraysteen nebigu siduu u cibaadaystaa cibaado caadiya oo qofku kari karaa loo sheegay marka waxay dhahan maya inagu waynu ka dheeraynaynaa nebiga way isqancinayaa sababto a ah bay dhaha isaga dembigii hore iyo kii dambe ba ilahay uu ka dhaafay maxaynu kaga dayanaynaa shakilaan bay isqancinayaan inaga dembigeenaa badan bayna wax hore wax dambe laynaga dhaafayna ma jiro idan waa inaynu sidaa mid wuxuu hi anugu waan soomayaa maalin oo dhan mid kale wuxuu hi waan habeen oo dhan baan cibaado u taagnaanaya mid kale midba waxbuu sheegay kolkaasuu nebigu arkay inay tadaruf badani kusoo socdo waa intuu ka daba tegay qabtay xataa cabdilaahi bn camr caas aabihii inan buu u guuriyey oo odaygu ula dadaalayoo inantiibuu mar dambe soo booqdayoo kolkaasuu hi ninkii ka war ninkii miaanu aragnaa habeenoo dhan buu cibaad u taagay maalinoo dhan uu soomayay isagaa furaashkama soo fuulaya waa kii ku xanaaqay inanka marka taa maxaa keenaya qofkii naftiisii isa saaray culays badan marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu doonayaa qofku wakti walba cibaado uu qaban kara inuu sameeyo ilaa mar qofku fursad buu leeyahy oo jaanis buu leeyay marna waa mashquulsan yahay qofku mar wuu da yar yahay marna wuu gaboobay mar wuu xanuunsanaya marna waa caafimaad qabaa mar mashquul bumar aan idhaahne safar weeye marna wuu negiya marxaladahaasoo dhan isbedelkaasoo dhan buu maraya marka cibaado intaasoo dhan samayn karto ama camal ummadda intaasoo eh, wakti u qaban karto oo aan kala go-ayn weeye axabu lacmaali ila llahi adwamuhu wain qal camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jecelya ka joogtada haba yaraado ayuu rasuulku leeyay sala allahu calayh wasalam marka wixii joogtuunbaa ku xisaabta leh shakina ma laha wuxuu hadduu cuslaaday inaan la wadi karayn sababaha keena qofku inuu daalo oo diintii iyo daacadii uu fudaydsado oo uu ka hakado waxaa ka mid a inuu culays naftiisa saaro culays inuu naftiisa saaro ayaa markaa taasina waa laga digaya waxaa ka mid ah sababahaas cudurka noocan oo kale a ah keeni kara alrufqatu sayi-a dadka uu raacayo oo dad xuna ah. waliba dadkiina halkan ku nool aada bay muhiim ugu tahay arrintaas inuu qofku aada uga dadaalo saaxiibo xun iyo dad rafiiqahoo xunoo u raaco waxaa la yidhaahdaa alsaaxibu saaxibu alwal bisaad wathani bisiin macnaheed waxa wey saaxiibku yasxabuka wuu ku jiidanayaa asaaxibu saaxib saaxiibku wuu ku jiidanayaa wax jira sooma maa waxay weeyaan waa qof kuu lifaaqan oo kula socdo mitaal hadduu xun yahay adiguna aad wanaagsanta oo aad istiraahdo maalmaha hore waad hanuunin doontaa adaa hagaajin iskala socoto in yari yarun baad usii libdhaysa kusii durkinaya kusii durkinaya laad libidhaba adigu adaa hanuunin baad islahayd isna ku hanuuniyeyba khalaas idan qofka bani aadamkii muddo badan isma xejin karo muddadu is karaa waa yar tahay siiba hadii lagaa badan yahay siiba haddii lagaa badan yahay soomaaliduna waxay idhaahdeen dad kaa badan iyo biyo kaa badani way ku hafiyaan soo wax jira maa waxaa kale yidhaahdeen wixii aan caaniyo nabad ahayn waa la kala qaadaa <clears throat> caaniyo nabadda labadaas aada u weyn moogti marka waxay idhahdeen nabadana lama kala qaado inta badan caanahana lama kala qaado laakiin balaayada iyo baaska si dhaqsaa ah loo kala qaada waayo wixii wanaagsanna shaydaankaa riixaya wii eh, wixii xun baan leehay shaydaankaa riixaya wixii wanaagsanna shaydaanka hor jooga saasay markaa u dhacaysaa maahmaahdu waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka marar badan ayuu soo qaaday qof ka murugaysan saaxiibkiisii xumaa markii aakhiro la tegey xaaladdu sida u dhacday ayaa ilaahay horteenna uu keenaya iyo dadkii oo ka murugaysan saaxiibadii xumaa ee adduunyadii ku lahaayeen wa yowma yacadu aalimu calaa yaday yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylata laytanii lam attakhid fulaana khaliila laqad adallanii can اdikri bacda id jaaanii wakaana ashayطaanu lilinsaani khaduula ilaahay baa wuxuu leeyahy waa maalinka uu gaalku daalinku daalin buu ilaahay tilmaamay gaal iyo islaamba u noqon kara farta dhexda ka qaniini doono fartu dhexda ka qaniinaya macnaha qofku hadduu farta dhexda ka qaniinay waxay ka turjumaysaa inuu adhax oo inkaari ku dhacday wuxuu leeyahy maa nebi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam maxaan hebel u raacay waa hebel u eeday oo adduunyadii inkaaraha u jiiday maxaan hebel u raacay laqad adalanii can idikri bacda id jaaanii qur-aankiibuu iweydaariyey intuu qur-aanku ii gaalkii shayaan iyo shayaan baa ina bani aadam halaagay oo fogeeyey waxaa qur-aankeenu mar kale uu tilmaamay dadka wanaagsan haba la quudhsado hoosba ha loo eega ah inuu nebigu ka ag dhowaado calayhi salaatu wasalaam nimankii gaaleed rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeenoo waxay ku idhaahdeen maxamedo waa quraysh odayaashoodii maalqabeenkoodii dadkii maalkiiyo magaca lahaa wax isbidayay nebigay u yimaadeen markaasaa waxay idhaahdeen dee adoomahan iyo dadkan fuqaradeed la joogta bal kasoo yaro dhexbax mararka qaarkood oo annaga nala majaalis oo meel nala fadhiiso si aynu wax u kala faa'iidaysano ilaa kuwaana lagu ag arki maaye eh odayaashii waaweynaa baanu iyo acyaantiiyo dabaqadii koowaad luqadii lagu hadli jiray marba uxunbaa la sheegaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa waxaa kusoo yaro dhacday bal marbarsiyahoodani ha hadhee asxaabtani ha kuu joogaana talow ma u tagtaa oo wakhti gaara ma siisa iyagana aada wacdido qur'aan baaba soo degayba wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabahm biاlghadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha wla tacdu caynaaka canhum turiidu ziinaة اlxayaaةi اdunya wla tudic man agfalna qalbahu can dikrina wاtabaca hawaahu wakana amruhu furuda si adag adag adag baa ilaahay nabiga ula hadlay markaasaa wuxuu ilaahay ku xeji naftaada xataa hadday diidanta maca aladiina yadcuuna rabah kuwa ilaahooga caabudaya gelinka hore iyo gelinka dambe ilaahay daraaddii ula jeeda yuriiduuna wajha indhahaaguna yay ka tallaabin kuwa ah ishaada ha u taagin inkaarqabayaasha adduunyadu qaadatay walaa tudic man akfalnaa qalba qalbigiisii qofku ilaahay qofulay kuwa haadee arinkiisuna xadgudub yahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaasuu ku adkaystay asxaabtiisii adduunna aan haysanin magac iyo maalna aan haysanin buu ku adkaysa waayo waa midho gunti ku jira kuwo geed saaran u tuuri maayo midhahaasi waa la sheegayaa waa gubadkan gubi doono iyo waxaad samayn doonto iyo waxa ka soo bixi doona laakiin guntigay ugu jiraan asxaabtan iyo waa uxaas waxaynu uga jeedaa waa asxaabtii fuqarada ahaa waa asxaabtii qaarkoodba addoommaha ahaayeen masaakiinta ahaa qur-aan baa kusoo degay ilaahay uu nebiga si adagula hadlay uu leeya kuwaa la joog marka qadiyatu saaxiibka arintiisu wax sahlan maaha marka qofku haddii uu la saaxiibo qof wanaagsan oo markuu isaga arko ilaahay buu xusuusanaya oo aakhiro xusuusanaya oo din buu xusuusanaya oo cilmi buu xusuusanaya dadka waxa u khayr badan baa la qofka araggiisu ilaahay ku xusuusiyo sooma odayaasheenii hore rag badan oo kamidii waa joogaaye waxaa dhaqan u ahaa marka ay had iyo jeer culimada salaamaan waxay odhan jire allahuma salli wasali wabaarak caleyh gu salaamaya sheekhi markaasuu allahuma salli wasali wabaarak caleyh nebigu salliyaya maxaa isku xidhay sheekha iyo salliga nebiga qaarkood baan weydiiya waxay dhahan dee nebigii baa lagu xusuusanaya araggiisu nebi maxamed buu xusuusiyey alculamaa waraatul ambiyaa waxay ahay aragti saxoo wanaagsan oo diinka turjumaysa qofkan diintalabu xusuustay rasuulkiisiibuu xusuusanayaa sala allahu calayhi wasalam qofna marka aada aragto waxaa laga yaabaa inaad riwaayadii heesiyo jaas ku xusuusato qofna waxaa laga yaabaa inaad adduunyo ku xusuusto markuu kula soo fadhiisto markiiba karkuletarkii aad iyo qalinkii aada soo qaadato oo tidhaahaye halkay maraysa dabeetana mar aad xanaaqda marna xayraanto mid kale waxaa laga yaabaa siyaasadii iyo xayraankeedii iyo xurgufteedii inuu ku xusuusiyo oo xiisad kugu kiciyo inta yaru kula fadhiyaad xanaaqdaba dadkii saasay u kala duwan yihin dadkii saasay u kala duwan yihin qofba waxbaad ka macaashaysaa inta yaraad la fadhido idan markaa xisaabtanoo qofkeebaa wax kuu kordhinaya ee xagga khayrka kuu yasxabuka ila alkhayr walaa yasxabuka ila shar aan sharka kuu jiidayn waxaa ka mid ah waxyaabaha keeni karaya daalka cudurkaa isaga la ydhaa alfutuur fi aacati waddiin alincizaalu walinfiraad alinfiraad walcusla inuu qofkii gooni u baxo gooni u baxo haweeninka arkay mushkiladaasi ummadahan ku badantahay qofku gurigiisa iyo gaarigiisa iyo shaqadiisa iyo cidba dadkaniba la aragyaaba dhib la arag wuu isqufulaya meel cidla-a ah buu marayaa wixiisoo dhan cid buu bidaya inuu cidlo u baxo haddii qofku cidlo u baxo waxaa la yidhi laa yacrifu sawaabahu min khata'ihi ma kala garanayo saxdiisa iyo qaladkiisa ilaan ummaddan aada la nooshahay baad saxdaada qaladkaaga ku miisaantaa waxaa laga yaabaa haddaad gurigaagu ku tukan jirtood maanta jamaca timaado ood aragta dadka oo si kale u tukanaya waxaad leedahay talo ma iyagaa saxan adiga aduu saasaad u tukan jirtay iyaguna sidanay u tukanayaan dabeetana aada sheekha weydiiso kugu xukumo inaad adigu khaldantay maxaa inaad saxanta waxa kuu keenay dadkan aragtay inay saxan yihiinna waad garatay marka khada aaga iyo saxdaadi iyo khaladkaaga waxaad ku garan kartaa ummadaad la noosha wa quwataka min dacfik inaad qawi tahay iyo inaad daciif tahay ummadaad ku garan karta aada la noosha hadday cilmi tahay iyo hadday dood tahay iyo haddii ay diin tahay iyo hadday horumar tahay mar walba dadkaad la nooshay baad isku miisaamaysa weliba dadka wanaagsan markaad ka agdhowda iminka qur-aankaad keligaa baratay keligaana waad akhridaa dee markaad u timaado dad subcinaya maalan tusaale dhow baynu soo qaadanaynaa ee aada la subciso ee lagu wada joojiyo ardaygana ku joojiyo kan kalea ku joojiyo waxaad leedahay wareedh aniga waaba ila wanaagsanaa qur-aankaan akhriyayaae eh. waxaa meeshii ka soo baxay waa maxay naftaadii waxaad ku qiyaastay oo sax inaad khalad tahay aada ku aragtay dadkan oo dhan intaan macalin balagaanin ardaydii baa ku saxay sidoo kale adigu waxaad isu haystay inaad si wanaagsan wax barato si wanaagsan aada u cibaadaysato oo laakiin markaad ummadii aada la noolaydee taraawiixda iyo tahajudka iyo cilmiga iyo diinta aad aragtay waxaad aragtay inaad daciif tahay waxaynu uga jeednaa tusaale ugu soo qaadanaynaa arrimaha qofku naftiisa wuxuu ku miisaamaya dadka kale marka inaad geli keli u baxdaa dhibkeeday leedahay inaad walaalahaaga waa xikmadda loo jideeyo jamaca maalintii iyo habeenkii ragga loo jideeyo shan jeer soo ma shan jeer baa jamaca la jideeya oo dhan walba dhinacyo badan baynu iska saxaynaa xagga qoyska xagga qaranka xagga qofka xagga aqoonta cibaadada ummaddu intaa isu imanayso maaha waxaynu isugu imanaynaa tukashadan oo keliya lifaaq kalaa la socda wax kalaa ku lamaan halkaa iminka markaad eegta dadkaa walaale halkaa isugu yimi way iswada salaamayaan way iswada wareysanayaan waxbay isu ballan qaadayaan waxbay isku tarayaan waxyaabo kalaa la socda barnaamij kaloo siyaasiyaa ah ku jira iyo taraabud intanka xeeldheer marka arrintaasina ku xisaabtan bay leedahay waxaa ka mid a cadamu macrifat illaahi xaqa almacrifa sababaha waxaa ka mida inuu qofku garan waayo ilaahay garashaanidii ilaahay aqoontii loo baahnaa in la barto oo aada baran weydaa waxay keenaysaa inaad ilaahay daacadiisa ka daasho iyo dariiqa loo marayo haddaad imika taqaano madaxweyne hebel markaad u tagto waxaad ka macaashaysa iyo faa'iidadaad ka helayso dee socodkiisa iyo safarkiisa miyaad ka daalaysa wallaahi haddaad u tagto ama maal baad ka heli ama madaxnimo ama ammaan ama wehel ama awood wuxuunbaad ka heli buu qofkii ka fikiraya wuxuu jeclaysan inuu maanta u tago berri u tago oo ballamihiisa ka caajisi maayo marka aad taqaano ilaahay subxaanahu watacaala is-hortaagiisa waxaad ka helayso iyo raalli noqoshihiisa waxaad ka helayso iyo abaalmarintiisa waxaad ka helaysa ma ka daalaysa laakiin kolka aanu qofku ilaahay xaqiisaba garanayn sifaadkiisa iyo awoodiisa iyo ciqaabkiisa iyo raali noqoshiisa midna aanu garanaynin wuu xaajisaya taasina waxay u baahantah in towxiidka wax laga barto iyo caqiidadeenna saliimka saxiixa ah iyaduna waa muhiim ilaahay baa wuxuuhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa dadka ilaahay yaqaanuun baa ugu cibaado badan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahu ilaahay baa wuxuuhi isagoo dadka ka xishoodsiinaya qaarna eedaynaya dadka ayay iska qarinayaanoo ilaahay iskama qarinayaan isagoo wehelinaya waxaanay ahayd qofku raadaarka ilaahay iyo isha ilaahay inuu iska eego oodhanso ilaahay kuma arkaya maxaad u daynaysaa cibaadada maxaad xaaraanta u samaysa maxaad u daalaysa soo ilaahay kuma arko marka laba midab ah buu leeya qofka aan ilaahay iska eegeyn dee laba xaaladood buu leeyay markuu dadka la joogana waa nooc marka kalena waa nooc idaa maa khalowta dahra yowma falaa taqul khalowtu walaakin calaya raqiibu walaa taxsabana yakfulu saacatan waana maa tukfii calayhi yaqiibu ninkaa shaacirka ahi wuxuu leeya mar maalinaad keli tahay ha odhanin keligayba laakiin ogow ilaahay raqiibka ahaa inuu ku eegayo inuu saacad qaafilkay uu ku moogyahayna hamoodin wax aad qarisaana uu ka qarsoomayo sababaha daalka keena waxaa ka mid ah istixqoor sakaa'iru dunuub qofkoo yaraysta dembiyada yaryar dembiyada yaryarba qofkii wuxuu leeyahy kani dhib male gabadhaa dabada sii cadaynaysa ama faydatuule inaad iska yaro khaawisto ama iska egtaa balaayo male isha iyadama annagaa meelaan ujeedinaba haysa waa tusaale inagu dhowba markuu masaajid ka soo baxay tan qaawan uu eegaya tan kale qaawan uu eegaya kan kale khalaas ishiisii wuxuu leeyahy de isha halkan joogta miyaanu ilaalin karaynaa wax walba way eegi karaynaa markay arrintu noocaato noqotay dunuubtii yaryaradaad ka xalaashato macnaha wuxuunaynu tusaalayaasha usoo qaadanaynaa marka wax laga hadlaya tusaale dhow haddaad soo qaadato wax la fahmi karu noqonaya laakiin tusaale haddii la durkiyo maayo ehm, marka dunuubta yaryar ee aragga iyo hadalka iyo waxaasi ah hadduu qofku yaraysto way biiraysaa way biiraysaa way weynaanaysaa dabeetana hoos bay u ridi kartaa qofka nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum muxaqaraati dunuub iska ilaaliya waxaan idinka digayaa dunuubta yaryar dunuubta yaryar iska ilaaliya ha daa'imina ha joogtaynina waxaa tusaale ka soo qaada boqol kun oo qof baa waxaa la mid walba toban dhagax soo qaad halkan ku tuula dee soo buur yar noqon mayso boqol kun oo qof baa mid waliba wuxuu soo qaaday toban dhagax halkaasaa lagu tuulay oo lagu ururiyey buur yarunbay noqonaysa ibnu cabaas baa alla waxaa la weydiiyey muxuu kala yahay dembiga weyne kabiirada ah iyo dembiga yar su-aasuu jawaabay jawaab xigmadaysan oo dhaxalgala markaasaa waxa uu yidhi laa sakiirata maca alisraar walaa kabiirata maca atawba ma jiro dembi yari mar haddii la daa'imayo la joogtaynayo kol haddii dembigii yaraa uu kugu biirayo ma yara dembi weyne hadduu kaa caadi tahay uu ku nool yahayna dee way ku beeraysamaalmaha hore ugu raasmaalmaha dambe uu ku yaraiisan maalmaha dambe iska caadi bay waxaa ka mid a ah waxyaabaha keeni kara ah inuu qofka hoosu dhaco alinshiqaal bicuruumi ilmaadiyati culumta maadiga ah oo keliyahoo nafta u duldhigo hadduu yahay mid waxbaranaya baranaya iyo hadduu yahay mid waxbaraya baraya cilmi waa laba qaybood midi waa kanaynu adduunyada aakhiradiisa lagu saxayo aakhiro lagu diyaargaroobayo labadaa cilmi wey cilmiga mar walba ammaantale waa cilmiga waxyiga samaawiga rususa ay la timo cilmiga diiniga ah amaa cilmiga maadiga ahi taaratan yakuunu mamduuxan wa taaratan yakuunu madmuuman kuseejiyo diintiisa marna ammaan buu yeeshaa oo markaad ummaddiiyo diintii ugu adeegayso idan markaa cilmiga maadigo quraha oo dadka iskuullada iyo dadka jaamacadaha iyo dadka eh, ku howlan aqoonta aqoonta ay ku howlayiin ay noqoto keliya tamaadiga ah oo tii diiniga ahayd aanay kaalin ku lahayn dadku qarax bay cunayaan bilaa dufana raashinka soo midina qarax ma ah aad ku laadilaacayso midina mid koosaar iyo iidaan iyo dufanle soo maaha marka waa lagama maarmaan in aqoontii qaybtii diiniga ahayd ay ku jirto oo taasina runtii waxaynu odhan karnaa waxbarashada ummadaha aan islaamka ahayn iyo waxbarashada ummadda islaamka waa farqiga udhexeeya soo ma caruurteenna haddaynu ku korino keliya aqoon diinia ah, aqoon diini aan idhaahda ha dunyo miyey waayaya ma waayaya dee ilaahay baa u qoray aqoon maadiahoo qura un haddaad kula dadaasho oo aan diin lahayn horeynuu soo aragnay dalkiiyo dadkaba way dumin kartaa qof wax la baray oo maadi lagula dadaalay markuu soo qalinjabiya waxaa laga yaabaa inuu odaygu intii uu soo dhisay cunaba oo uu liqo ayaa suuragala ila diintii breega u noqon lahayd ma jirto waxa laga yaaba dalka dadkaba inuu dumiyaba ilan turaalihii iyo naxariistiiba ka maqan qofka turaalaha iyo naxariista waxa ku beera diinta ayaa ku beerta briigii joojinaya weye idan markaa waxaynu u baahan nahay ilmaha waxbaranaya la korinayo bal inagu haddaynu ka waaweynaanay in lagu koriyo diinta oo waxbarashadooda inta ay fiilka waxbarashada ku jiraan qeybtii diinta habooneyd la siiyo marxaladuu yaryahay marxaladda dhexe marxaladda jaamacadda mar walba waa inay diintu la socotaa dad badan baa runtii aqoonyahan yahan ummadda lagu tilmaamaa oo laga yaaba salaadu waxay kaga ansaxaysiiyo wixii kale inaanu kala garanayn taasaa dhacda waay marka arrintaana waa ka digayna qadiyadda barashada diinta wax kala daayo qur-aankeenna kariimkaah wuxuu tilmaamay xataa haddii dagaalka loo baxayo oo la weerar tegayo in dad diinta barta la reebo wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun goob rag looga baahi badan yahay miyaad garanaysaa iyadoo cadowga loo sii baxaya maya cadowgii baa loo sii baxaya haddana ilaahay wuxuu leey ha u wada bixine qaarad barashada diinta ha u hadhaan marka barashada diintu arrin aada u muhiima ah weeye iyo tarbiyada ubadka waayo qofkii markuu goodhow jaamacaddii dhammeeyo shaqunbuu gelaya fursad uma helayo inuu diin barto soo maaha fursad uma helaya waqtigiisii waxbarashada wuu dhaafay wuu guursaday wuu shaqo tegay khariij buu noqday gudbay marka intaan waxbarashada ku mashquulsan yahe sahaydiisii waa in la siiyaa diinigahayd liallaa yaftura si aanu u daalin waxaa ka mid a ah alkaflatu can muxaasabati nafs inuuna qofku ka dhacsan yahay inuu naftiisa la xisaabtamo waxaa loo baahan yahay mararka qaarkood inaynu gooni u fadhiisanno oo dadka aad ka dhexbaxdo habeenkii intaanad seexan inaad fikirto oo naftii aad xisaabiso cumar binu khadaab baa xikmad inooga tego waxau leeyahy xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu naftiina xisaabiya intaa laydin xisaabay ninbaa wuxuu leeyahay anugu markaanu cid is la igama gar helo intaanan geedka tegin baan gartayda sii ariya haddaan wax leeyana waan taga haddii kalena waan iska joogaa ilaahay wax ma ka helaysaa mise waxba kuma haysid hortiisa waa inaad sii xisaabtantaa oo aynu gaar noqonaa gaar u fikirnaa ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsu maa qadamat liqad wataquu llaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun dadkii muminiinta abulhaw yeedho wuxuu ilaahay ka cabsada naf walibana ha eegto waxay aakhiro u horumarsatay waltandur nafsun maa qadamat liqadin aroorta buu ilaahay leey mabuu odhaninba qiyaamahe wuxuu hi aroorta kullu aatin qariib bacda alyowmi qad maanta berri unbaa ku lamaan wax kastoo soo socdaa waa berri naf waliba waxay berri u sahay qaadanaysa ha eegta buu ilahay yihi subxaana wa tacaala marka inaad taa ka fikirayso aakhiro ka fikiraysa iyo horjoogsiga ilaahay waa arrin ku dhiiri gelin oo keeni karta inaanan cibaadada ka daalin liiska aakhira iyo xisaab iyo camalkaagoo la soo celiyay iyo ilaahay horjoogsigiis iyo waxaa haddaanad xusuustaynba ber horead ka dhacday sida eryalkaad hoosu sii noqonaysa ood naftaada dib isugu noqonaysa marka kalimaadkaas kole culimada u baahan saan hore sheegay bulshada u baahan cid waliba way u baahan tahay ilaahay waxaan ka baryayaa waxaynu isu sheegayno inuu dhammaanteen naga dhigo min aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana wixii gafa waynu ka cudur daaranaynaa wixii sawaabana allah inaga abaaliyo hana inagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu